farxadda la reereynayaan ay leeyihiin heblaayo wiil bay ku curatay heblaayo gabadh bay dhashay magacaan u bixinaa faxfad linafsika an takuuna idaa bakow fii yowmi mawtika daaxikan masruura wuxuu ninka shaacirka gabayaaga intaad adduunyada ku nooshahay ilaahay amarkiisa xafid oo diinta ilaahay jalla wacala wuu kugu deeqay xafid oo sida ilaahay doonaya u soco si maalintaad dhimanayso adduunyada aad uga baxda adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay la lilmayaan ay la ooyaan sharka iyo khayrkana adduunkana la dhigay daarta sharka laga qaadana waa halkan daarta khayrka laga qaadanayana waa halkan khayr iyo sharkuna waxay ka soo baxayaan waa bini aadamka jirhkiisa khayrku waxau ka soo baxayaa waa qofka bini aadamka sharkuna adiga unbuu kaa soo baxayaa khayrku carabkanuu ka soo baxayaa kalimatu ayibatu sadaqa buu nebigu kelmadda wanaagsan haddaad ku hadasho waa sadaqad weeyaan haddaad kelmad caya aad ku hadashona waa dembi weeyaan ishaadan haddaad ku fiirisid maaragtaane aayaadka kawniga sida ilaahay cirka iyo dhulka u abuuray aad ku eegto ilaahay ku xasuusatana ajar ayaa laguu qorayaa ishaada haddaad macaasida ku eegtana dembi ayaa lagugu qorayaa gacantaadaas haddaad qofka muslinka aad wax ugu qabatood ku caawisidna ajar iyo xasanaad ba lagaaga qorayaa haddii gacantaada ummadda aad ku dhibtinna dembi baa lagugu qoraya waa isla gacantii uun uma marna khayr samaynaysa marna shar bay samaynaysaa isla carabkiibaa marna qur-aan akhrinaya marna uu heesaya isla dhegtiibaa marna qur-aan dhegaysanaysa oo xadiiska dhegaysanaysa marna hees iyo laqw iyo caybay dhegaysanaysaa isla calooshiibaa marna xaaraan galaysaa marna xalaalbu ayay galaysaa isla lugtii unbaa marna miskiidka u soconaysa marna xagga sinimaha iyo maaragtaan fideoga iyo macaasida u soconaysa makiinat lacmaal qofka bini aadamka jidhkiisan ayaa acmaashu ka soo baxaysaa sharkuna adiguu kaa soo baxayaa khayrkuna adiguu kaa soo baxayaa ilaahayna bini aadamkan wuxuu kula tacaamulayaa camalkooguu kula tacaamulayaa mooyeene bini aadamka waxay haystaane dibadda ka yaalla ilaahay bini aadamka kula tacaamuli maayo lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo makiinada dadku inay toosiyaan makiinadan ilaahayna siiyey makiinadan bilaash baa lagugu siiyey bilaash indhaha lacag kamaad bixin dhagahana lacag kamaad bixin gacanta lacag kamaad bixin lugahanaad ku socota lacag kamaad bixin carabkanaad ku hadlaysa lacag kamaad bixin sankanaad carfiga ku sheegaya waxa qadhmuuni wax udgoon kuu kala sheegayna lacag kamaad bixin ilaahay baa kugu deeqay tabaaraka wa tacaala wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a وجعل لكم السمع والأbصاaر والأفئdة لacalaكم تشhkuruun adigoo yar oo waxba aanan garanayn ayaa ilaahay caloosha hooyadaa kaa soo saaray markaasaa ilaahay maqalkii iyo aragiiyo qalbigiiba ilaahay kugu deeqay waxaasoo nicmada maxaa laguu siiyey inaad shaakir noqotaa lagaa rabaa oo ilaahay ku shukridid mooyaane inaad ilaahay caasida lagaama rabo camalka wanaagsan halkanuu ka soo baxayaa jidhkan camalka kulu nafsi daa'iqat lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna uma ilayna turjacuun baa ilaahay yidhi naf walba geerida way dhadhaminaysaa way dhimanaysaa maaha way dhadhaminaysaa mowtku waa maxay mowtku waxa weeyaan waa biriij waa buundo weeyaan udhaxaysa adduunyadan iyo aakhirada hebel baa dhintay haddaad maqashid waxay ka dhigan tahay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay dadna noloshii aakhirada qofka u bilaabantay inta ayna kaa dhammaanin baa fursad lagu siiyey ee makiinadan maashiinkan ilaahay ku siiyey ilaahay daacadiisa u isticmaal aragga ilaahay ha ku caasin maqalka ilaahay ha ku caasin hadalka ilaahay ha ku caasin gacantaada ilaahay ha ku caasin calooshaada ilaahay ha ku caasin wakhtigaaga ilaahay ha ku caasin dhaqaalahaaga ilaahay ha ku caasin cimrigaaga ilaahay ha ku caasin haddaad nicmaddaa maanta adduunka dusheeda sida aduga aad doonto aad u isticmaasho waxaa ka dambaysa fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin camaa kaanuu yacmaluun baa ilaahay yidhi fawarabbika yaa muxamed rabbigaaga ayaan ku dhaartay baa ilaahay leeyahay lanas'alannahum ajmaciin dhammaantood baa ilaahay leeyahay nicmadii diinta kuwaan siinana waan weyddiinaynaa nicmadii caamada ahayd ee adduunyada ku tacalluqsanayd kuwii la siina waa la weyddiin doonaa camaa kaanuu yacmaluun waxay adduunka dusheeda ku camalfalayeen ee soo qabteen waan weyddiinaynaa baa yidhi nicmadda islaamka dadka muslimiintana nicmadda ugu horraysa laga xisaabay buu nebiguuhi waa salaada awal maa yuxaasab bihi alcabdu yowma alqiyaama min camalihi asala camalka ugu horeeya addoonka maalinka qiyaamaha la xisaabi doono waa salaada buu nebigu idhi hadday salaaddu hagaagtay u toosto uu liibaanay uu nabadgalay hadday salaadu ka xumaata buu nebigu idhi uu hoogay qofkaas u khasaaray buu nebigu ihi calayh isalaatu wasalaam nicmadda nicmadaas waa nicmat addiin salaada ugu horraysa qofka la weydiin doona nicmadan kale maaragtaan maadiga ama nicmadan khalqiga iyo abuurka nicmat aliijaadna waxaa la weydiin doonaa qofka iyo nicmat alimdaad laba shay baa la weydiin buu nebigu yidhi alam nusaxix jismaka wa nurawiika min almaa'i albaaridi ilaahay baa addoonka ku odhan doonaa shakalkan iyo shak iyo suuraddan quruxda badan ee bashariga miyaan anaku kugu deeqin dameer waan kaa dhigi karaynay ayg waan kaa dhigi karaynay jiir waan kaa dhigi karaynay doofaar waan kaa dhigi karaynay bashar bini aadam baan kaa dhigne suuraddan quruxda badanna baa ilaahay ku odhan doonaa miyaan anigu kugu abuurin biyaha qabow eed cabbaysana miyaan anigu kugu daqin baa ilaahay ku odhan doonaa makiinadan bilaash laguma siina xisaab baa ka dambaysa waqifuuhum inahum mas'uuluun baa ka dambaysa joojiya maanta waa maalintii la weydiinaya baa ilaahay odhan doonaa ha la weydiin laa tazuulu qadama cabdin xataa yus'ala can cumrihi hadduu ahlajanno yahay iyo hadduu ahlannaar yahay buu nebigu leeyahay lugtiisu banka qiyaamo dhinac u dhaafi mayso ilaa nicamtaa lagu weydiiyo oo la xisaabo cimrigiisii wuxuu ku soo dhammeeyey cilmigii lahay bare wuxuu kaga camal falay dhallinyarnimadaadii waxaad ku gaboojisad ku baaliyaysay ee dhallinyarnimadaadii ay kugu dhaaftay dhaqaalihii halka uu kaa soo galay halkaad ku bixisana waa lagu weydiin doonaa afartaas suaalood cimrigii cilmigii maalkii iyo maaragtaane quwaddii afartaa ilaa qofkan la weydiiyo la xisaabiyo banka qiyaama buu nebigu leeya dhinacna loo dhaafin maayo uma latus'alunna yowmaidin can naciimi ilaahay baa le uma latus'alunna yowmaydin can اnaciim rasuulkeenna alayh salaam abu bakr sidiiq radia allahu ayaa ka soo baxay gurigiisa maalin duhur asagoo oo gaajoonaya markaasuu cumar la kulmay yaa cumar saacaddan adigana maxaa ku wada markaasuu yidhi yaa abaa bakar gaajaan la socdaa buuhi gaajo reerkayga waxaan cuna ma yaallaan waa abubakar iyo cumar labadoodii baa israacay ayakoo magaalada madiine dhex wareegaya waxay arkeen nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu ku yidhi maxaa saacaddan inin wada waa waqtadahiira weeyaane markaasay yidhahdeen aljuucu yaa rasuula allah gaajaan bannaanka ugu soo baxnay yidhahdeen qaladii waa dhex fadhi kari weyne innankana maanta waxay dadkeennu ay ku kaftamaan niyow wakhtiga maanta halkee ku soo dilaa maqayadeentagnaa halkee ka soo cashayna halkee ka soo cunaa hilibgeel maasha allah hilibgeel iyo canogeel imaamu alambiya calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisii saaxiib abibakar iyo cumar saddexdoodii magaalada madiina ayay iskaga soo horbaxeen wakhta dahiira markaasuu nebigu leeyahay abubakar iyo cumarow saacaddan waa xilli kulule maxaa inii wada markaasay yidhahdeen aljuuc yaa rasuul allah gaajo ayaana wada gaajo gaajadu ceeb maaha gaajadu dibu socodnimo maaha dad baa moodaya gaajadu inay tahay dibudhac wallaahi buu nebigu yidhi anigana igama soo saarin aqalkayga ilaa waxay ninkan iga soo saaray mooyaane arrinka aad la soo baxdeen baan anigu la soo baxay buuujeeddo kaleba uma socdoba wa israaceen nin saxaabiyay u tageen ninkii saxaabigii baa nebigii abubakar iyo cumar marti qaaday waa cunto yaroo maalinta ay cunaan markay heleen ayuu nebigu ku yidhi ininkoo gaajoonaya ay aad aqalkaas soo gasheen kamaad bixin ilaa ininkoo calooshii nii buxsantay mooyaane laakiin wallaahi baan ku dhaartay buu nebigu yidhi nicmadda halkaa maanta aad ku hesheen qiyaamaha waa laynay weydiin doona buu rasuulku ka yidhi waa maalin nin saxaabiya uu nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar uu marti qaaday kibis yar iyo urgac yar buu u qalay intiibuu nebi maxamed uu ku leeyahay abibakar iyo cumar wallaahi nicmadaas waa la isweydiin doonaa buu ku yidhi kam yaa maanta ilaahay inankaynuu nicmeeye nicmadda ilahay hoos ma u egnay dadku maanta inta ka maqan bay eegayaan nicmadda intay haystaan ma eegaan nicmadda diintana waa lana weydiin doonaa nicmaddan maaragtaan iijaadka iyo nicmatulimdaadna labadaasba waa laynay weydiin doonaa nicmadda diinta waa laynay weydiinoo waa ammaano weeyaan diintu nicmatliijaadi walimdaadna waa layna weydiin doonaa ilaaha caza wajalla basharkaa dhigee ku jirsiiyey waxaad haysatana ku siiyey maalin baa ilaahay addoommihiisa uu sugi doonaa uuna weydiin doonaa yowma alqiyaama marka ha ku mashquulin ashyaa waxaan dibadda kaa yaalla ha ku mashquuline camalkaaga ku mashquul camalkaaga hagaaji weliba camalkaagu hadduu hagaago noloshaada adduunyadao dhan baa kuu hagaagi aakhiraduna way kuu hagaagi hadduu laakiin camalkaagu baanaado noloshaada adduunyada lacagma hagaajin karto dadbaa qaar ba u haysta nolosha in lacag lagu hagaajiyo say nolosha u hagaajiyaan bay lacag meel walba uga dhaceen wax walba u barteen nolosha lacag laguma hagaajiyo nolosha waxaa lagu hagaajiyaa iimaankii camalka saalixa lagu hagaajiyaa nolosha waxaa lagu hagaajiyaa xiriirka adiga ilaahay niga dhexeeyaa lagu hagaajiyaa khudbatlجumca markuu nebigeennu ka bilaabay masjid aljumca fii madiinati almunawara alfaadii nebigeennu ku hadlo way qoran tahay waxaa ka mid ahayd erayadii nebigu saxaabada uu ku yidhi addoonka hagaajiya isaga iyo ilaahay xidhiidhka ka dhaxeeya ilaahay wuxuu u isaga iyo addoommaha xidhiidhka ka dhaxeeya imaam shaafici raximahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu la fadhiisto wuxuu ku yidhi murugtan ka muuqata waa maxay ma masiiba kugu dhacday markaasuu yidhi nin masiiba ku dhacday baan ooma masiibo dadkaa kale aan ku dhicin ogtooda tuka weyn baa kugu dhacday markaasuu yidhi haa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun oo masiibada kugu dhacday maxay tahay buu ku yidhi markaasuu yidhi dadkii aniga noqonno waan kala baxnay dadkii oo cid aan la heshiisahay iyo cid ila heshiisa ma jirta buu hooyaday waa dagaal baa naga dhex dhacay aabbahay waan isdirirnay reerkaygii waan kala tegnay qaraabadii waan kala tegnay jaar waan kala tegnay waa dadkii oo dhinaca iyo aniga oo dhinaca imaam shaafici raximahullah markiiba uu gartay bifiraasatihi culammadu faraasay lahaayeen nuur aliimaan iyo nuur albasiiray lahaayeen wuxuu arkay markiiba addoonkan isagiiyo ilaahay xidhiidhka u dhaxeeya inuu go'an yahay ama uu yahay daciif markaasuu ku yidhi su'aal ma ku weydiiyaa weydii buu ka yidhi wuxuu boqol qof raalligelintooda iyo mid keliya raalligelintiisa waa iyama buu ka yidhi markaasuu yidhi mid keliya boqol qof inaad mar keliya raalligelisaa waxa ka fudud oo ka dhow hal qof inaad isaga raalli gelisaa wuxuu yidhi weliba midkaa keliya hadduu raalli isagu kaa noqdo ood isaga raalli gelisid boqolka kale isagaa kaa raalligelin markaasuu waa kee markaasuu waa allah buu ka yidhi allah wuxuu yidhi halka nambarka iga qaldanaabaad ii sheegtay buu yidhi allah kaa jazaa isiiyo nambarkaa uma saxaya buu xidhiidhka ilaahay ee innaka inoo dhexeeya haddaan adkaynoon hagaajisanno xidhiirka iyo makhluuqa xidhiirka noo dhaxeeyana ilaahay isagaa inoo hagaajinaayo gurigaagaad ka baxaysaa waxaad tidhi bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah waa ducaa yaroo gaaban weeyaan oo ka soo baxaysa makiinatulcamal makiinatulcamal carabkay ka soo baxaysa albaabka markaad ka baxaysa aqalkaaga ayaa tidhi bismillaahi baan ku baxayaa tawakaltu cala allaah taladana ilaahay baan u dhiibtay laa xawla walaa quwata ila billaah xeelad aan maaragtaanay macaasidana kaga weecan kara anigu melihi iimana ahaanin daacadda ilaahayna quwad aan ku qabsan karo iima ahaanine macsiyadan ilaahay baa iga weecinaya daacaddan ilaahay baa ii dhib yaraynaya ducadaabaad akhrisatay ducadaas malag baa odhanaya hudiita waad hanuuntay wa kufiita wixii adduunyada muraad iyo xaajaad kaa yaallayna waa laguu qabto cid kalea kuu qabatay waa wuqiita balaayo iyo shar iyo masiibo wixii adduunyada ka dhacayayna waa lagaa ilaaliyey watanaxaa canhu shaytaan shaydaanna uu kaa leexdaa meeluu kuu soo maray ma jirtae shaqo tag baa lagaa yidhahdaa waa ducadaa yare gaaba bismi illaahi tawakaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata ila billaah ducadaasaa la doonayaa dadka muslimku inay bartaan oo ubadka ay baraan oo dumarka ay baraan imaam nawowi raximahullah kitaabu ladkaar waxa uu ku qoru ku jamciyey min dhalashada qofku uu dhalan ducada lagu akhriyo ilaa iilka la dhigaya ducadii lagu akhrinayay buu ku soo qoray adkaar nawowi markii kitaabkaa sheekhu uu sannifay ee maktabadda la dhigayna reer dimishik way isku sheegeen kitaabkaabaa soo baxay kitaabuladkaar baa soo baxay waa kitaab ka warramaya maxay min dhalashada qofku markuu dhasho ducada lagu akhrinaayo ilmaha yar ilaa qabriga la gelinaayo ducada loo akhriyo ayuu kitaabka ku soo qoray sheekhu markii redamish ay isgaadhsiiyeen yidhahdeen kitaabkaabuu sheekhu sannifay kii yidhahda kitaabkaa lacagan ku iibsadoo ku gato ma haysta kii yidhaahda waxaa lagu ohan jiray bixi daara washtari ladkaar war daarta iibi o kitaabul iibso daarta iibi inagu daarta maxaan u iibinnaa dhoof qaxooti aqalkiibuu iibiyey baan maqli dalkiisiibuu iibiyey ilaa ayna halkuu socdaa ilaa bilaad alkufri buu u socdaa dhulkii la doonaya in laga soo hijroodo ayuu intuu daartiisa iibiye u hijroonaya ciyaalkiisiiyo islaantiin afka ku qaadan afka ula baxsanaya maxaad u wadaa xaggeed u wadaa wadanadaasaan geynaynaa buu yidhi mid baa buuhi xaggeed deen ciyaalko wadanadaasaan u dhoofinaynaa buu oo dalkeennana afrika nabadgelyadeeda laskuma hadlayn kara buu yidhi ah. oo halkaabay nabad taallaa nabad run ah damaan weligeed inay dhibaata ka dhacayso miyaa waa damaan ya kama dhacayso afrika buu ku lama garanayo soddon sane soo socota waa isbedeli kartaa tacliin ma le dhakhtar ma le shaqa ma jirto nolol ma jirto nabadgelya ma jirto he dhulkaasay nabaddu taalla dhulka inuu ubadkiisa u qaado daartuu u iibinayaa muslimiintu dadku waagay iimaanka iyo camalka saalixa iyo ducooyinka nebiga ay yaqiinsanayeenna waxay odhan jireen daarta iibi kitaabul adkaarna iibso daarta ducadaa yare gaaban eg guriga markaad ka baxaysa ilahay kugu ilhaamiyey bismi tawakkaltu tawakaltu allah اllah walaa xawla walaa quwata ila biاllah ducadaa ninka yidhahda buu nebigu leeyahay afartaasaa loo bishaaraynayaa waad hanuuntay oo dariiqii mustaqiimka ayaad ku dhacday waa kufiita muraad wixii adduunyada aad ka lahaydna waa laguu qabto cid baa ku dabooshay waa wuqiita shar iyo balaayo iyo masiibo wixii adduunyada jirayna waa lagaa leexiyey shaaydaanna meeluu kuu soo mara ma jirte socaba la leeyahay qofkaas waa ducadaas ducadaana ka soo baxaysaa makiinat اlcamal man yadman lii maa bayna laxyayhi wmaa bayna rijlayhi adman lahu اljanna ayaa ii damaano qaadaya buu nebigu yidhi carabkiisa iyo cawradiisa inuu macsiyay dembi ka ilaalin oo janno ugu ballan qaada man takafala lii anlaa yas'ala annaasa shayan waatakafalu lahu biljanna faqaala hawbaan anara yaa rasuula allah nebi maxamed asxaabtuu ka dhex hadlo wuxuu yidhi ayaa ii ballan qaadaya oo ii kafaalo qaadaya inuu bini aadamka waxba weydiisan oon aniguna janno ugu ballan qaada hawbaan baa yidhi anigaa ku ballan qaaday buu yidhi inaan bini aadan gacanteeda hoos dhigan inaan bini aadankayga baahi u sheegan inaan bini aadan sideeda aan tala saaran anaa ku ballanqaadaya buu ka yidhi harad baa la galayaa harad xadiiska hore muxuu ayaa ii damaano qaadaya carabkiisa iyo cawradiisa inuu macsiyo iyo dembi ka ilaalin oon aniguna janno u ballan qaado labadaa haddaad xafido jannaa lagu ballan qaaday man takafala lii ayaa ii kafaalo qaadi buu nebigu leeyahay inuu bini aadanka gacanta hoos dhigan uu sidaa odhan oon aniguna janno u ballan qaada awbaan baa idhi aniga awbaan saxaabigaas markuu da'diisu weynaatay suuqa magaalada madiina isagoo faraskiisa wata intuu soo galo jeedalka faraska uu la dhacayo ayaa suuqa kaga dhici jiray dhexdiisa rubama laga yaabaa jeedalkaasi nin meesha maraya inuu kaga dhaca raqabadiisa inuu degtiisa kaga dhaco ma odhan jirin isoo bal intuu dhaadhaco ayuu gacantiisa ku soo qaadan jiray markaasaa lagu odhan jiray yaa awbaan saaxibu rasuulilaahi baa tahee nin da'weyn baa tahee jeedalka agteeda ku dhacay maadna tiraahayda annaka noo dhiib markaasuu odhan jiray nebi maxamed baa ballan la galay ballankii nebi aan la galay baan buuxinayaa buu odhan jiray laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasal iladii abwaabuhu laa tuxjabu faallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa aadamu xiina yus'alu yaqdabu bani aadam baahidaada ha u sheegan baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisu mar walba aan la xidhayn ee albaabadiisu ay furan yihiin ka baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa biniaadanka haddaad barididna baryaday kugu nacayaan biniaadamku baahi badan iyo iyo bogtaa badanba waa laysku nacaa taasay leeyahay biniaadan haddaad tirahdid keen oo ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu kuu cadhoon gacantan marka waxaa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhiganno ilaahay barino maalik binu diinaar raximah ullah habeen habeennada ka miduu ku manaamay manaan baa lagu yidhi kac masaajidka ku yaalla xaafadda waa madiinatu basra inan yaroo shaab jooga oo ilaahay ku caabudaya saddex maalmood yarkaasi cunto ma cunin qaadoo raashin kariyo ugee baa lagu yidhi manaam manaam uu kacay cuntadii buu soo diyaariyey maskiidkii buu yimid wuxuu soo galay ina yaroo shaaboo ducaysanayo shabaabkeenna iyo shabaabkaa isku waagi cuntadii buu u dhigay uu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafadan xaafadda ka dambaysu ku yaallaa waddadaas saa u soo mar u soo mar mar ali markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu bedelay wuxuu yidhi maad itaqaanay horay may maan ku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyay inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daa'imaan adiga ku imaadaa buu ka sa'alta fas'al illaah kaasaan buu meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu yidhi albaabka khaaliqaan garaaca bas xidhiidhka ilaahayna kaynaga dhexeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaagi xidhiidhka inaga dhexeeya innaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jidhkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaaddii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan qur-aankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan camal wanaagsan baa la rabaa in laga shaqeeyo salaadii subax ayuu nebigeennu ka baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi kiineebaa saaka waagu u baryey isagoo sooman abibakar baa yidhi aniga kiineebaa saaka waagu u baryey isagoo qof bukana soo buuqday abubakar baa yidhi aniga kiineebaa saaka waagu u baryey isagoo janaasadii asna ka soo qayb gelay abubakar baa yidhi aniga kiineebaa saaka waagu u baryey isagoo maaragtaanay qof xanuunsanaya soo siyaartay abubakar baa yidhi aniga markaa buu nebigu uhi khisaalkaa aan soo sheegay nin uma kulantaa hadday u kulantana ninkaas waa ahljanna buu rasuulku yidhi qabla salaa alfajr ayuu abibakrin sidiiq isagoo sooman waagu u baryey isagoo sooman aasna ka soo qayb galay qof bukana soo siyaartay miskiinna soo quudiye wax soo siiyey daaralcamal bay joogeen ay garteen inay daarulcamal inay joogaan bay garteen daarulcamal baan joognaa daaruljaza halkan maaha daarta laynagu abaalmarinaya adduunyadan maaha adduunyadani waa daartii camalka camalkuna waxau ka soo baxaya waa jidhka maashiinka camalka samaynaya waa jidhkaagan jidhkan ayaa la doonayaa ilaahay in lagu raalligeliyo xubnaha bas haddaan xubnaheennaas ilaahay ku caabudno ku adeecno adduunyadan sidaan doonnaa ilaahay noo yeeli galabtaan sheegaaye kitaabka imaam ibn jawsi raximahullah uu leeya sifatu safwa dasa cajiibuu ku sheegay cabdulwaaxid binu zayd nin la odhan jiray nin saalixoo caabidoo reer maka ayuu ahaa habeen habeennada ka mida siduu u ducaysanayo u alla baryayey ayuu ilaahayow wuxuu idhi ilaahayow gabdhaha muuminaadka eed aniga maaragtaane adduunyada aad aakhirada jannada iigu tala gashay hadday adduunka joogaan wuu seexday markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yidhi gabadha maymuunata sawdaa laydhaa ee ciraaq ku nool ee magaalada kuufa ku nool ee miiga kuufa ku nool ayaa ka mida ah gabdhaha muuminaadka jannada lagugu guurin doono markuu ka dhaqaaqay ciraaq buu tagay magaaladii kuufuu yimiday dadkiibuu waraystay markaasaa loo sheegoo layidhi wartaasi waatuu macduurada oo dadkama soo dhex gasho magaalada dibaddeeda xoola ku dhaqataa waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halkaa maroo u tag baa lagu yidhi wuxuu u yimid iyadoo adhi badan dhex joogta adhigaygii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ayay markaa huwan salaad bay tukataa siddeed boqol maan u malayn malayn kitaabka inaan ka arkay subaxdoo keliya siddeed boqol oo rakacay tukataa way tukataa way ka baxdaa way tukataa way xidhataa way tukataa markaabay dareentay qof biniaadana inuu meesha soo dhowaado ariga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaaddii ka baxday ayay ku tidhi yabna ziyaad yabna zayd bay ku tidhi ballankeennu halkan mahayn oo aakhire iska soco bay ku tidhi wuu la way sheegtay muraadku u socdana way sheegtay adhigaygiina u eegaayo waraabihiibaa iska dhex socdo oo la cabayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu inas zaydinaan ahay oon arrinkaa u socda ayaa kuu sheegay waxay tidhi xadiidkii nebiga maadilowday ina alarwaax junuudun mujannada famaa tacaarafa minha ictalafa wamaa tanaakara minha ikhtalafa xadiidka nebi maxamed uu yidhi arwaaxda bini aadanku waa askar ilaahay oo isku xidhan weeyaan caalamul arwaax baan wada joogaynay labadii ruuxee halka sare isku taqaanay adduunkana wa isgarano wa isurinoo wa isfahmi hadday halka isku soo diidayna adduunyadana wa isdiidiye arwaaxdiina istaqaanee salaama bay ka tidhi ballankeenuna aakhiro su kale ma ku weydiiya weydii bay ku tidhi hadalkana soo gaabi adhigaagan waraabuhu kaa cuni maaya maxaad ku akhriday buui bal sheeg waxay tidhi ha anigu ilaaha khaaliqa rabbigay xiriirkii naga dhexeeyey baan adkaystoon hagaajistay labada xidhiirkii ka dhexeeyana ilaahay baa hagaajiyey tii inaku maanta diin marka la hadal qaado waxaan u haysannaa diinta manfacadeedu inay aakhiro uun taalla bas waddanka yaman bari annakoo joogno ijtimaac ka qayb galayna ayaa gaadhin lankurusarana hor maray xagga dambe waxaa ku qornaa addunyaa bilmaal wاlaakhiratu biاlacmaal adduunyada lacag baa kuu haysa aakhiradana acmaal baa kuu haysa may hadalkaasi waa hadalka cilmaaniyiinta weeyaan adduunyadu inay ku hagaagto haddaad dooni aakhiradu inay ku hagaagto haddaad dooni labada daarood inay ku hagaagaan haddaad dooni waxaa kuu haya camalka wanaagsan baa ku haya adigii iyo ilaahay xiriirkii niga dhexeeya un hagaaji bas waata maanta bani aadamka caalamku ay garan laayihiin oo cilmigan fahmi ladahay man axaba an yubsada lahu fii risqihi wa yunsaca lahu fii aarihi falyasil raximahu buu rasuulku yidhi ninka jecel in arsaaqadda loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiidhya buu rasuulku yidhi ria in laynoo waasiciyo ma doonayno bal ninkii riia in loo waasiciya doonayo gacanta taag laakiin xagee ka doondoonnaa iminka innaku meel kale raximkaaga xidhiidhi abaha hooyada adeerka abtiga habar yarta eddada ilma adeerada walaalaha kuway dhaleen xidhiidhi lacag dadka laguma xidhiidhiyo lan tasicu nnaasa biamwaalikum walaakin wasicuuhum bibasti lwajhi wa xusni alkhuluq buu nebigu yidhi dadka lacag laguma deeqa buu nebigu yidhi lacag dadka lacag kuma wada gaadhi kartaan dadka lacag kuma wada raalligelin kartaan laakiin dadka waxaad ku deeqdaan buu rasuulku leeyahay wejiga furan iyo dabeecadda wanaagsan wejiga furan iyo dabeecadda wanaagsan dadka lacag laguma wada deeqi karo khilaafadii cumar bn khaaab radia allaahu canh baytalmaalkii baa lacagtii halkaa noqotay maxaa ka yeela dadka u qaybiya buuhi lacagta waa qaybiyo haddana way hadhay jumco walba markii laga baxa salaada jimce dhallinyarta iyo dadka masaakiinta iyo ducafada lacagta wada siiya buu yidhi cumar cabdiraxmaan bin cawf ah loo yidhi yaa amiir almuminiin baytalmaalka wixii lacag ku jira haddaad tidhaahdo wada bixiya ilaahay nooma keena balaaye hadday balaaye berri timaaddo maxaan maxaan gaashaan ka dhigannaa iskaga difaacnaa buu ka yidhi markaasuu yidhi cabdiraxmaanow carabkaaga shaydaan baa ku hadlaya buuhi maanta laananiy allaahu xujataha wawaqaanii sharahaa buu ka yidhi hadalka aad tidhi xujadiisa ilaahay baa ii laqinay balaayada soo socotana sharkeega ilaahay baa iga badbaadiye oo naga badbaadiye balaayadiiyo masiibada imanaysa waxaan u diyaarsaday maad garan buu idhaan u diyaarsannay maya nebi maxamed wuxuu u diyaarsaday baan u diyaarsannay buu yidhi waa maxay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebiga haddaan haysanno balaaya nagu dhici mayso balaaya noo iman maysa buu ka yidhi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث laa yaxtasib sayidina cumar faaruuq aayaddaasu akhriyey aayaddaasaan akhrisanaynaa oon haysannaa haddaan ilaahay xadhiggiisa haysanno oon iimaan iyo taqwad kaamila aan leenahay cidhiidhi kastoo nagu yimaada meelaa ka baxnaa ilaahay noo yeelayaa arsaaqadana meelaa ka filayn baa ilaahay naga siinaya raximkoo la xidhiidhiyo arsaaqadda way siyaadinaysaa istikfaartuna arsaaqadda way siyaadinaysaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara istikfaarta haddii lala yimaado arsaaqadda ilaahay waasicinaya taqwadiibaa arsaaqadda ziyaadinaysa taqwadii tawakul haddii ilaahay la tala saartana low anakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kama yarzuqu ayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaanan buu nebigu yidhi haddaad ilaahay talada u dhiibanaysaan tala saarashadii ilaahay xaqa uu lahaa in loo tala saarto sida shimbiraha u quudiya shimbirtu subaxdii waxay ka baxaysaa gurigayga iyadoo caloosheedu ay maran tahay waxay soo noqotaa iyadoo caloosheedu ay buuxdo dukaan kama shaqayso beerna ma falato xoola ma dhaqato yaa arsaaq ilaahay baa arsaaqaa tawakul acmaashaasi haddii jidhkeenna ay ka soo fusho bay culimmadu leeyihiin nolosheenna adduunyada markaa waxay noo noqonaysaa janno janno ku sug maanta muslimiinta markaad eegta noloshay ku jiraan janno ku jiri maayaana cadaab ku jirnaa maanta muslimiintu adduunyada dusheeda dadka cabsanaya maanta waa muslim dadka qaxaya waa muslimiin dadka lalaynaya waa muslimiin dadka islaynaya isdilay waa muslimiin dadka la caawinaya waa muslimiin dadka loo gurmanaya waa muslimiin dadka xerooyinka waaweyn loo samayste ee qaxootigooga la qaabilaya waa muslimiin khilaafadii cumar ayaa abaar baa ka dhacday magaalada madiina iyo duleedkayga aryaafa almadiina dadkii miiga ahaa xoolihii baa ka dhammaaday magaaladii bay u soo qaxeen cumar bnu khadaab ree madiinuu tarkiibiyey tarkiibiyey waxaad haysaan la baxa buu yidhi nin walba wuxuu hayay buu bixiyey markaaba dadkii oo dhan raashinkii la siiyey abaartiibaa daba dheeraato roobkiibaa raagay maalin walba toddoba qofaa dhimatoo la aasa maalin walba toddoba qofaa dhimatoo la aasa markaasuu cumar binu khadaab warqad buu u diray camar binu caas oo masar jooga wuxuu yidhi adigaa jooga wadankii barwaaqada badnaayee webiyaalka lahaaye soo dir macaawano markaasuu soo diray maaragtaana macaawano awr raashin laga soo buuxiye macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyey haddana abaartii way daba dheeraato roomadiine gaajadii way sii ziyaaday faqrigii uu sii ziyaaday abaartii way sii ziyaaday nin saxaabiya orgi yar soo qabtay orgigiibuu qalay hilibba uu ka waayey lafa mooyaane waa muxammadaa waa muxammadaa buu yidhi uu seexday habeenkii nebiguu manaam ku arkay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah dhibaatadaasaan nagu dhacday markaabuu nabigu ku yidhi umar salaaniga gaadhsii laakiin cumaroo sidaan ku moodaya ma noqon waa ku sida ka dhow ka yidhi cumar salaan iga horta sidaan ku moodayana maad noqon uu kacay nin hurdadiibuu ka kacay masaajidkiibuu yimiday cumar buu sheegay cumar muslimiintii oo dhan buu u yeedhay saxaabadii farriintaabuu nebigu ii soo diree maan qaldame bal ii qaldantaa laga waad aldanta maxaa ku qaldamay kolkay abaari ay timaado ee roobku nagu yaraado waxau nebi maxameduna baray inaan roobdoon salaatul istisqa inaan adiguna amiirkii muminiintaa tahay amiir baa tahay amiir khaliif baa tahay ilaahay ducadaada waa aqbalayaa dadka intood u saartid ma aragtaane musallaha intood u saarto ha noo duceey bay ku yidhaahdeen markay bannaankii u soo baxeen halka uu cumar uu ka duceeyey halkii isagoo cumar taagan ayaa fadka waxaa laga dhex maqlay oo la leeyahay ataaka alqawfu ya abaa xabs yaa cumar gurmadkii aad dalbatay waa kuu yimida halkii iyo koo joogaa roo ku siiyey salaad bay la yimaadeen xaajadoodii ilaahay uu daboolay macaawanaha u timiday baahidoodii way sii ziyaaday halkaa maxaan ka fahmaynaa bani aadamku mar allay markay bini aadan iyo makhluuq u jeestaan baahidoodu way sii ziyaadi faaqadu way sii ziyaadi mashaakilkuna wuu sii biirayaa mar kastoo bini aadamku xagga ilaahay u soo noqdaanna ilaahay xaaladooda isagaa markaa bini aadamka bedelaya muslim ayuha almuslim acmaal axkaam waxaa ilaahay nabigeena inoogu soo dhiibay hadday muslimiintu gartaan nidaamka caalamka o dhan badilaysa roob haddii la waayo gaalada maanta la leeyahay teknoloji bay gaadheen oo horumar bay gaadheen aalad ma hayaan ay roobka ku keeni karaan walaakiin nebi maxamed innaka wuxuu ina baray salaadii iyo ducadii roobka lagu keeniyuu nebiguna baray nebi reer bani israa'iila ah. dagaal buu gala dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal islaam la isku laynayo salaaddii casar baa gaadhay markaasay nebiga u sheegeen yidhaahdeen yaa nebiy allah salaaddii casar baa taagan salaaddii baa taagan nebigii waxaa la yidhi fartiisuu ku fiiqa cidcidda sidaa ugu fiiqa waa nebi ilaahay doortoo rasuulah markaasuu yidhi adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaan amarkiisa ku wada soconno ayaan weyddiisanay inuu ku joojiye halkaa noo joog buuri ilaa aan gaaladaa kala baxayno halkaa ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay wadeen way wadeen way wadeen gaaladiibay jabiyeen way ka guulaysteen haniimadii bay la soo hadheen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guulaysteen ayuu nebigii ku yidhi cadaabta inoo eega weli halkiibay joogtaa soo ma joogta ha salaadda imminkaan tukanaynaa buu yidhi markay salaaddii tukadeen buu yidhi haddaba iminka iska soco iska dhac ka yidhi horumarka caalamku ma gaadha iminka caalamka horu maxaa horow maray birahan qaylayaa horow birahan wax duubayaa horumaray maray bani aadam kuma horow marin maanta hoos baan u dhacnay innaku maanta meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyoo daruurta u geey u weciya daruurtii buu eegay meel bay ku da'day barkad biyay ku dhacday beertii buu yimide nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta maangadka ugu wawicinaya markaasuu yidhi magacaa magacii buu sheegay magacii uu ka maqlaya fadka dhe daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tegay buu rasuulku yidhi markaasuu kari maxaad iga weydiisa magacayga wuxuu yidhi wallaahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adigoon kuu keene wuxuuhi haddaad i weyddiisay beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiyaa midhaheega qayb beerta ayaan ku celiyaa qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi xadiistaas waa wada saxiix waa bani israa'iil ayuu nebigu nooga sheegaya qisas saxiixa maxuu kugu sheegaya nebi maxamed calayh salaatu wasalaam waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid haddaad adigiyo ilaahay xidhiirkaynii dhexeeya haddaad hagaajisid noloshaada adduunyadan iyo taakhiro waxba kaa xumaan maayaan inanku waxaan doonaynaa wax walba inaan ku hagaajinno lacag wax walba inaan ku hagaajinno awood wax walba inaan ku hagaajinno qabiil wax walba inaan ku hagaajinno caqli may nolosha adduunyadan ilaahay baa haya nolosha aakhiradana ilaahay baa haya ilaahay nolosha adduunyada iyo labadaba wuxuu ilahay kuugu hagaajinaya waa diin waman araada alaakhirata wa sacaa laha sacyaha wa huwa mu'minun fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura saci baa la sheegay saci mashkuur ilaahay u beertiisa inta ka soo go'da ayuu xuquuq alcibaad buu ka ilaaliyey bas xaqii addoomuhu ku lahaayeen waa sadaqadda ku kaloo reer bani israa'iila ayaa mid kaloo reer bani israa'iila ka dalbay dayn dayn kun dirham kun diinaar wuxuu yidhi lacagta hanku amahiye xadiiskunaas waa saxiix hanku amahiye ayaa markhaatiya markaasuu ilaahay baa noo maraga buu ka yidhi kafaa bilaahi shahiida buu ka yidhi markaasuu runtaas run haddaad dhimatid haddana waa dayn weeyaane ayaan u raacaa lacagtaydii kafaa bilaahi wakiila ilaahay baad u raaci iga wakiila buu yidhi wallahi waa runta lacagtii buu dhiibay way kala qorteen maalintuu lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad bad u dhaxaysa maalintii kan daynka loo soo celinayay dhinacaa buu soo joogsaday kii kalena qarkii kaluu joogaa doontii uu raaci lahaa maalintaa maysan iman buu rasuulku yidhi sal alla alay kolkay gabalkuu sii dhacayo haddeetoole doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dillaaciyey warqad buu ku qoray yaa rab yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimka maalintaa lacagta uu idayminayey marag buu ii weydiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu ii weydiistay adaan kaa dhigto uu ku qancee ilaahuw maanta aniguna waa anigaa imida baddii markab iyo doon ayaan waayoon la kulmi waayee ilaahuw addoonka ammaanada iga gaadhsii buuhi adaan noo dhexeeye warqadiibuu ku duuduubay qorigiibuu dhexgeliyey mara kalugu duuduubay baddiibuu ku tuuray masaafada inta udhaxaysa laa nadri intay tahay laakiin siduu doono waayo inama amruhu ida araada shayئa an yaquula lahu kun fayakuun waman yattaqi اllaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ee ilaahay ka cabsada ee xaqa ilaahay ilaaliya xaqa bini aadamkana iska ilaaliya umuurtiisoo dhan baa ilaahayda ka dhigana fuday maxaa nolosha nagu adkeeya maanta kasta maanta la fadhiisoo muslima uu cabanaya madaxdu way cabanayaan oo shacabkay ka cabanayaan shacabka muslimiintu way cabanayaan madaxdooday ka cabanayaan aabbuhu uu cabanayaa inankuu ka cabanayaa inanku uu cabanayaa aabbihiibuu ka cabanayaa inantu way cabanaysaa hooyadeed bay ka cabanaysaa jaarku jaarku ka cabanayaa qaraabadu qaraabaday ka cabanaysaa qof kasti waraysa waa kaase wuxuu ku leeya xaqaygii baa iga maqan xaqaaga ilaahay ka qaado xaqa bini aadamka laakiin iska ilaali tuadduuna xaqa aladii calaykum wa tas'aluuna allaha aladii lakum baa nebigu saxaabada markay weydiiyeen madaxdu hadday xaqayga naga hadday xaqayga qaataanna bal ka warran markaa buu nebigu uhi xaqay nagu leeyihiin gudo iska ilaaliya xaqiina ilahay ka qaadi doone rasuulku yidhi ninkan inuu xaqa iska ilaaliyu halka u yimiday qorigiibuu badda ku tuuray qorigii oo biyaha dul sadaynaya ayaa xaggii kale soo gaadhay kii kale markuu waayay wax doonoo soo socota markab ayuu bal qoriga yaree badda dul socda maad iska qaadatidood reerkaagii xaabaha uga dhigta dacaawo ajajabsadaan kolkuu qaaday reerkiibuu u geeyey oo u jajabiyey warqaddiibaa ka soo baxday uu kala furay lacagtoo sideediiya yaa soo gaadhsiiye yaa soo gaadhsiiye ilaahay baa soo gaadhsiiye innaku waxaan moodaynaa nidaamkan caalamka inuu kombyutar addunyadu ku socoto waxay adduunyadu dawlada sameeyeen caalamka nidaamka ilaahay buu ku socdaa wuuna ku socon jiray wuuna ku socon doonaa laakiin dadkii nidaamka ilaahay la tacaamulaya maanta awaya qisaskaasoo dhan nebigu wuxuu noogu sheegayaa waa dadkii nidaamka ilaahay kaga faa'iidaystay iimaan iyo alla kacabsiiyo diin iyo taqwada innagana maanta waxaa laynagu qufulay salaadu manfacadeedu qabriga ku sug adduunyadan shaqa wax ku haysa shaqo waa ka dhallinyaradeenni badaha ay ku dhammaadeen badaha saxraaga ay ku dhammaadeen beri dambay labadii nin is arkeen uu ku soo boodo u calacalay iga raalli ahow iga raalli ahow maalintaa baddi waan imidoo waxaan soo raacaan waayey hawalwelin hawalbahaarin ilaahay ilaahay maragga aad ka dhigatay kafiilka aad ka dhigatay ayaa ammaanadii kaa soo gudayoo isla maalintiiba lacagtii way soo gaadhay buu ka yidhi way soo gaadhay lacagtii qisaskaas waxaa laynoogu sheegayaa qaar qur-aankaa ilaahay ku sheegay qaar nebi maxamedda axaadiista saxiixa inoogu sheegay waa maxay weeyaan waxau nebigu inaga doonayaa oo nebigu inala doonayaa inaan noqonno kuwa rabbaaniyiina ah. walaakiin kunuu rabbaaniyiin maadiyiin lama noqdo maadigu waa maxay waa qof waxau arkayo un aaminsan kaa maadi baa maadi waxa u arkayo unbuu aaminsan yahay rabbaaniguna waa maxay warka ilaahay nebigu ay sheegeen buu rumaysan yahay warka ilahay nebigu ay sheegeen marka inaan camalkeenna hagaajisana adduunka laynoo keenay wallaahi camalka haddaan hagaajisanno nolosheenna ilaahay baa hagaajin cumar ibn cabdilcasiis raxmat ullaahi calayh maalintuu dhimanaya xoolihiisii oo dhan u bixiyey waxaa lagu uhi waad kaga tagteen faqri baad kaga tagteen wuxuuhi ciyaalkayga diin baan baray ilaahay baan baray oo rasuulkoogaan baray oo shareecadda islaamkaan baray oo xidhiidhka ilaahay baan baray diinta aan baray hadday qabsadaanna waa saalixiin saalixiintana ilaahay baa tawalliya buuhi arrimahooga gaajo uga yaabi maayo buuhi waayo ilaahay baan baray buuhi ilaaha hanigaan ku xidhay buuhi ubadkayga hadday haddaan uga tega xoole buuhi dhaxal oo ay faasiqiin ay noqdaanna aniga qabriga lagu weydiin maayo maxaad ugaga timide xoolaha ay ku tumanayaan la odhan maayo kulligood baa laidhi maalintuu dhimanaya waxba ugama tegin laakiin kulligood wada akhniyaa baa ilaahay ka dhigay lanna diin baa la baray inaan ubadkeenna diinta barno oon inaguna jidhkeenna diinta barnaa loo baahaya jidhkeennan jidhkeennan xubnahan gacantu axkaam bay leedahay dhegtu axkaam bay leedahay ishani axkaam bay leedahay carabku axkaam buu leeyahay calooshu axkaam bay leedahay wakhtigaadu xukun buu leeyahay inaku maanta waxaan leenahay dadku wakhtigay aflagaadayaan maanta yasubu dahra wa ana dahru baa ilaahay ina aadan baa i aflagaadeeyey oo waxay caayayaan zamankay caayayaan zamankaa iga xun zamankaa iga liita zamankaa iga jeeda zamankaa maanta aniga halkaa idhigay zamankay caayayaan baa ilaahay yidhi zamankuna waa aniga baa ilaahay yidhi waqti buayo waa aniga baa idhahay uqallibu leyla wanahaar maalinta iyo habeenka ayay biluhu ka samaysmaan sannadaduna ka samaysmaan quruumuhuna ka samaysmaan saacaduhuna ka samaysmaan waxaasoo dhanna wuxuu ilaahay leeya waa aniga amarka anaa iskale maalinna wax kaa bedeli mayso habeen wax kaa bedeli maayo afrika wax kaa bedeli mayso oroba wax kaa bedeli mayso lacag wax kaa bedeli mayso faqrigu wax kaa bedeli maayo qabiil wax kaa bedeli maayo qabiil hoosena wax kaa naaqusi maayo ka wax waliba bedelaya nidaamka gacanta ku hayo waa ilaahay ilaahay inaan barana waa nagu waajib hor imaanka barashadiisu ma waajiba ah, mise waa sunne ya fardu cayn calaa kulli muslim weeyaan iimaanka in la bartaa fardu cayn weyn calaa kulli muslim waa hayga ugu horeeye nebi maxamed saxaabada u baray weeyaan tacallamna aliimaan uma tacallamna alqur'aan fasdadna bihi iimaanan bay idhahdeen iimaanka ayaan barannay kadibna qur-aanka ayaa noogu xigay uma maxay sheegaysaa tarakhii zamanka iimaanka ay barteen iyo zamanka qur ay barteen farqi baa u dhexeeya markaas idhahdaan qur-aanka barashadiisii dambana iimaan baa nooga ziyaadaya qur-aanka barashadiisi maxay qur-aanka la socota salaadii soonkii zakadii sadaqadii xajkii amri bilmacruufkii deedna kadib iimaan baa nooga ziyaada salaada iimaankay ziyaadinaysaa soonkii iimaankuu ziyaadinayaa xajkii iimaankuu ziyaadinayaa zakaduu iimaankay ziyaadinaysaa sadaqaduu iimaankay ziyaadinaysaa xuquuqda bini aadamka oo layska ilaaliya iimaankaagiiyo diintaadii bay ku ilaalinaysaa laakiin waxaasoo dhan maxaa ka horreeyey nebigu ummadda allah buu baray allah allah markay barteen amarka inay qaataan baa u dhib yaraatay maanta dadka muslimiintu ilaahay macrifadiisii iyadoonan qalbiga gelan haddaynan qalbiga macrifadu aynan degin waxaad arkaysaa qofki isagoo qur-aanka yaqaanaa oo salaadiina aan tukan karayn ma dhacdo kuwa maalin qayilayo iska barjaynaya waa kan jamaacadadu dadkay ziyaartaan ma ayaan u gallay si fiican bay noo soo dhaweeyeenoo b b c d iyo raadiyogiina way baktiyeenoo wayna dhegaysteen markaan u yar dhammaynay wacdigii een idhi dee fadhiga fadhiguna kala fiicaneh masaajidka ina mariyoo nay raaca mid baa gacanta taagoo yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhina maad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye noo kordhiyo jaadka wuu takhsiisan yahay sigaarkana nebiga waxaa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir innamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawalla wa kafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi aduu waaniye uunbaa tahay diinta dadka qasabka ka dhigaya ma tihin nebigii baa sidaa lagu yidhiye oad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen kaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiinaa oqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taal iimaankiibaaannagoo jawnad bari soconna baa nin u tagnay in soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya waddannada gaalada markaasaan u tagnayoo salaamu calaykum markaasaan alaykum asalaam xaggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum taadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaana soo buuqanno inaad maskiidka noo raacdaan doonayno maskiidka ah diinta ayaani barcininka buu yidhi diinba ma taqaanaan sawka ilaahay yidhi ma laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun nin sakhraana oo aayaddu daliilinaya eg macluumaadka u hayaa laakiin yaqiintiiyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi naraasadaan nagu raaca niman raacaya buui na raaca jamaacadda intii kalead soo salaamayna raaca ilaahay fadligii ninkii sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhagaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiin laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaatoo wuxuu i uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay bui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhaya <laughs> waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi wy markaasaan idhi oad cidba kuumayd naga ralliha ah, iska socow bas iska socow <laughs> markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaallu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabbayaa macluumaadku waa hay waa gooni iimaankuna waa gooni weyaan ummaddu maanta iimaanka hoosu yaallaa iimaankiina inaan kor suuqannaan u baahannahay markaas sidaa darteed be saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen saacadda gadhan u malay waad ma soo gaabayaa kolka in yar insha allah in yar insha allah allahna barakeeyo saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa abu salama markuu hijroonayey xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaaga iyo ilaahay nebiga kala dooro ilaahay nebiguu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisiina tolkii baa la noqday isagiina madiinu joogaa sannad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed suhayb rumi markuu ka baxay magaalada maka uu hijroonayey quraysh baa dhexda u gashay adoo sacluukoo faqiira ah noo timiday adoo haniya naga bixmaysid ama xoolaha halkaa dhig oo muxamed adoo faqiira ka daba teg ama lacagtaada hayso magaalada maka ku noqo wuxuu yidhi horta nin ruumiyaan ahay buu yidhi haddaad idishaan anna waxbaa niga dili sow lacagu ma rabtaan haa lacagteedii waa tanan qaata intii kalena meel heblaayay ku aasatee kala baxo qaata nebigayga haga daba tegay ii dhaafo buu yidhi lagu imtixaamay saxaabiga waa maxay ilaaha iyo rasuulkiisa un dhinaca iyo lacagtaada kala dooro midkee buu doortay waar midkuu doortay ilaahay buu doortay iyo rasuulkiisa faqiir markiiba xoolihiisii o dhan dhiibay wuxuu dariiqay bannay haddaba rasuulkii ka daba tegayaaye sucaal laga yidhi waa kaase waddada mar madiine isagoona soo gaadhin ayaa quraanku soo degaya wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaaa mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad magaaladii madiine markuu soo galayna rasuulki ilaahay baa hor taaganoo leh rabixa albaycu yaa abaa yaxyaa rabixa albaycu yaa abaa yaxyaa yaa abaa yaxyaa ganacsiga maanta ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay baayaca musharka ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay buu rasuulku leeyahay usaliya rasuulkiisa lacagta iyo ilaaha rasuulkiisa kala dooro lacagta iyo rasuulka waxay kala dooranayeen ilaah iyo rasuulkiisay qaadanayeen qabiilka iyo diinta islaamka kala doorana midkay qaateen midkay qaateen waadaa mustane bahalkaas soomaalidu way ku dheeraysaa waa bahalka dalkeenni aan ku weynay ya allah muscab binu cumayr waad garanaysaan eelaha raalli ka noqdee muqri waa ninkii ugu horreeyuu nebigu madiine u soo diray weeyaan ee qur-aanka baray reer madiina iyadoon madiine nebi maxamed uunan iman miskiinna laga dhisin waa ninkii guri guri diinta u geliyey buu ahaa reer madiina indhahooga ubadkooga muscab bay ka jeclaayeen walaalkiisii ka yaraa ee hooyadii ay la dhashay u naasdaayey ayaa ku jira toddobaatankii mushrikiintaee dagaalka bader lagu soo qabtay la soo xidhay yaana soo xidhay nin reer madiino ansaariya soo xidhoo haysta halkaa buu jiifaa muscabna saas buu dhex socdaa ansaartii iyo muhaajiriintii waa ninkii madiine diinta gaadhsiiye weeyaan markaa markaabuu dul maro saasuu eego walaal walaalkay hooyadii baa dhashay waa kuwa u naas weeyaan wuxuuhi walaal xadhigu igu adkeeye ha dabciye ii shafaacad qaado ka dabcidha buu yidhi muscab sidaa intuu eegay buu yidhi yaa walaalkayga ansaariga reer madiinow marba nebigu hadduu yidhi nin walow ninkaad soo xidhay dadkiisaad madax furasho ka qaadanaysaan buu nebigu yidhiye kan waad ka macaashto hooyadii baa xoolo badan leh lacag badan iyo madax furasho badan baad ka qaadan doontaaye xadhigga ku adkee buu ka yidhi walaalkay adiga maaha waa kaa buu ansaariga kaa diinta aan ku nahaybaa cid walba aniga iga dhow buu ka yidhi xadhigga ku adkee buu waa gaal weeyaan aba sufyaan oo marka aanan islaamin ayaa magaalada madiine u yimid nebiga heshiis inuu la galo inantiisii ramlata binta abi sufyaan waa zawjadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayuu aqalkayga ku weecday wuxuu damcay gogoshii nebiga inuu ku fadhiisto waa ka hoos qaada markaasuaabbo madiintii nebi maxamed ma halkaabay ku gaadhsiisay inaad aabbahaagii ku dhalay gogosha ka qaaddo ood gogoshaa yar aad weydo waxay tidhi may aabbahay baa tahay gogosha nebi maxamed waa gogol daahira adiguna mushrik nijaasaa tahay bay ku tidhi nijaastan gogosha nebiga u diidanahay bay ku tidhi islaam muslim agtooda ilaahay agtiis diinta ilaahay rasuul ayaa qiiman agtooda inankana maanta waad arkaysaan xaalkeena inay diintu agteenna qiima yeelato ayaa doonaya ayaa u diyaara dee diinta ha ka shaqayno marka diinta shaqadeeda lagu bandhigo horu soco waayo diintu adduunyada iyadaa kaa raaci waxba kaa raaci maayaan oo shay kasta oo maalkaaga wakhtiga iyo nafta la geliya qiimihiisaa la gartaa moobeelkaa yareed wadata sooma ad arkaysid ilman yar inuu qurad ku xaquuqa maduu ogolaan muraayaddaas musbaar hadduu soo qadansa u xaquuqa ka warran ninbaa kiilo sokora soo iibsaday magaaladuu la dhex marayaa bacduu sokorta ku sitay baad dalooshatay way daadinaysaa dadkoo dhan baa qayni war sokorta abo war sokorta abo maxaa ka galaya sokorta qiimahaygaan garanaynaa laanna lacag baa lagu iibsaday waxbay tartaayoo shaahay macaanaysaa diintii baa maanta daadanaysa oo halkaa muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyoma badan sidaa weliba idhinku waad naga fiicantihiin diintii baa maanta inaga daadanaysa inaan soo qabanna soo maha de ma qolo keliya ku dayna mise kulligeen gacmaan isku qabsannaa ballinkiina dadaalka diinta ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha allah dhaxda insha allah dhaxda waktigan waxaad ku jirtaan ardayda iskuullada dhigatana fasax bay ku jiraan ramadaankiina waa laga baxay ijtimaacii hargeysana laba biloodii wax la jira inaga xiga jamaacadda waxaa la doonayaa ilaahay dartii u dhaqaaqo maalkooga naftooda ilahay dartii u bixiya laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya buu nebigu yidhi markii maka loo soo hijrooday buu nebigu yidhi hijro damboo maka laga hijroonaya way dhammaatay laakiin jihaad iyo niyad baa jirayay buu nebigu yihi jihaad iyo niyad haddii laynaga dalba diinta inaad u baxdaan u baxa buu rasuulku maanta waxaa la dalbayaa in kulligeen akhyaar iyo dhallinyar iyo culama iyo caamaba diinta dadaalkeega gacmaha isku qabsano oo nin walba maalkiisa naftiisa wakhtigiisa uu ilaahay darti u baxo insha allah dhahda yaa diyaar ahaan yiri gacanta waa yar way hooska u taallaaye anu gacanta ma goosanayo jabuuti la tegi maayo way niyoole gacantiin saas ha haya istaaga dee sooma qorno bal wixii bilahan le laba bilood ama afar bilood ama bil ama afartan ayaan niyoonaya ilaahay dartii inaan u baxo waan sii niyoonaya waan isqorayaa hadii ilaahay ii dhib yareena waan baxayaa hadday duruuftu ii saamixi weydana niyaddaa ilaahay ii qoraya ninkiilow waan kuu ducaynaha israkaca waa ayr weyn khayr baa inaga muuqda taaga weliba insha alla maasha alla maasha alla dhahada maasha allah dhahada weliba insha allah halkaa dhexda igu toosan baa dadku yar yihiin inta kacda weli halkaa igu toosan naga dhabar ragga maasha allah haye yaalla naga badan afartan iyo laba bilood iyo bil iyo afar bilood bisha soo socota ilaa bilaha dambe ilaa ijtimaaca hargeysa ballan mahayna waa niyad weyn waa niyad haddii ilaahay ku waafajiyeyna waad baxday hadday duruuftu kuu saamixi weydana ajarka ilaahay kuu qoraya waa tijaara maca allah weeyaan man hama bixasanatin falam yacmalhaa kutibat lahu xasanatun kaamila buu rasuulku yidhi hay walaal naga farxiya allah inaga farxiye kordhiya insha allah dadkii qorayay waa laga batay maasha allah xagga damba meel la fadhiistaba meel masaajidku waa buuxaa halkiinaa fadhiista iska fadhiista fadhiista bas nebiga ku salliya waa layna qoray insha allah sooma niyoon sooma niyoon bal wixii niyadoo gacanta ku taaga mar kale hadda way wada taageenba waa layna qoray insha allah xagga sare kaameraga xagga sare qaaday waan niyoonaynaa insha allah habeen dambe eh, jimca habeen dambe habeen dambena markaska jimcaha ka soo qayb gala ijtimaacii hargeysana uu dhow yahay waa sebtembar baa sanadkan dib baa loo yar riixay isa soo diyaariya jamaacadada ilaahay dartii u socday inii imanayana u nusrayo ha laga faa'iidaysto insha allah aamiin dhahda haye dad badan baa inoo duceeyeen waan u wada ducaynanaa aamiin dhahda بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا qurata acyunin wajcalna lilmutaqina imaama ya muqalib alqulubi habit qulubana cla diinik subxaana rabika rabi اlcizati cama yasifuun wsalaamu cla اlmursaliin walxamdu lilah